waxaa ahlu khayr noqonoo janno tagahaya adduunka dadka samaha iyo wanaagga lagu yaqaan dadka marka adduunyada la joogo ruux wal waa ahlu khayr waa ruux wanaagsan muslimiinta ay yidhaahdaanoo wanaag ku tilmaanoo farta lagu fiiqo aakharana asagaa meel wanaagsan tegi wey waa la ogyahay hebel waxaa leeyi nin adduunyuu ahaa ina waxaa leeyi markuu dhintay hebel nin aakharaad buu ahaa bimacnaa waa maxay nin muslimiinta aan dhibin oo allow sahala oo ilaah yaqaana oo wixiisii waxa dadka kale yaqaana oo islaamu ahaa wey hebel nin adduunyuu ahaana waa maxay bimacnaa faajir buu ahaa dhigica buu ahaa daalin buu ahaa in adduunyada ku fiican iyo qabaalka sidii loo baabi'iyo ku fiican buu ahaa wey ayib idaa warkuu wacdiya maxaa yeelay antum shuhadaau ullaahi fi alard nabi waxaa ka inuu yuushiku an yucrafa wa fii riwaaya an tacrifuu ahla aljannati min ahli اlnaar nabi waxaa dhow buuhi mar dhow inaad kala garataan ruuxa ahlu jannaha ah iyo ruuxa ahlu naarka ah idinku adduunka joogaba nabi maxamed see loo kala garo bisanaa'i alxasani wa sanaa'i sayi nabi wuxuu hi ammaanta wanaagsan iyo midda xun bad ku kala garanaysaan dadka muslimiinta adoo shilan siisanin bay wanaaggaada sheegahayaan kuwa xoogay isku dhacaysaan wuxuu le hebel nijaas weeye waa daalim tuug ah madha war ka cabs kuwaa soo boodu aduu maadan dirsanin shidaalku maadan shubannin isku qoys ma tihiin iddifaac maadan odhannin wuxu dhe war ilaha ka cabso niyow maanta waa adduunya biri waa aakhira hebel waa ahlu khayr waana kaa fiican ya boqol adigu ka fiican yaba la kacahaya ku kalaa soo boodo kugu taageeri toban baa kudifaaci waxaa kaloo nabiga ka soo sal inay jirto malaa'ig ku hadasha carabka bani aadamka ina lilahi malaaئika yanطiquuna calى alsinati bani aadama bima fi اlmar'i min khayri wa shar malaa'ig carabkaada isticmaali oo kaa ku hadli saa u sheegtay hebel wanaagiisa muxumihiisa ma raadigelina idan marka hawshu waxaa weeye adduunka ninkii wanaag ummadda ku taqaano aakharna wanaag buu sughayaa ninkii xumaan lagu yaqaano xumaan buu sughaya ab faqaala wuxuu yidhi <clears throat> yacni muctamir baa wuxuu leeyahay aabbahay waxaan u sheegay xadiidka abi cumaan can salmaan wiilkii baa aabbihii wax u sheegahaya oo ah muctamir aha aabbihii marka sulaymaan ibnu tarkhan ataymi u sheegay xadiidkii aabbihi marka jawaabaya faqaala aabbahay wuxuu yidhi innii anugu wiilyahow samictu waan ka maqlay xadiidka min abii cufmaanaan ka maqlay yuxadiثu asagoo ka sheegaya xadiidka can salmaan facaraftu waxaan ogaaday anna daaka arrinku midka asaga ah kadaaka sidaa inuu yahay waa maxay in ninka ahlu khayrka adduunka aakharna ahlu khayr u yahay ahlu sharka adduunyada aakharna ahlu shar wey waaban fiiriiba anaaba dib u dhacay waaban baarayba dadkao dhan soo mar ilaa waajidna madaahir uu yihi ummadda nebi maxamed mimay ku ijmaacay inuu beenaale kadaab ay yahay laba ruux bisan hayaabo waxa faajir iyo tuug iyo khaa'in iyo maal adduunka soo maray wuxuu ummadda nebi maxamed mubtadiceeda iyo sunnigeeda nina isku waafaqeen inuu yahay beenaale waxaa jiro wuri dajaal oo iman doona iyo masaylamatlkadaab intooda kale nin baa difaaci midka adduunka ugu beenbaynaa nin ka run badan sida kale u mooyeen nin ka run badan ma jiro kuwaa iska difaacan oo waxay ugu dhimaan garanayn laakiin labadaa buuri ummadda nabi maxamed ajmacat kelimatu muslimiin calaa annahum kadaabaani ayb marka uri facaraftu waxaan ogaaday ana daaka midka asaga uu tilmaamay nabigu fadaaka sidaa inuu yahay famaa xadastu oo ma sheegin bihi xadiidka axadin ruux qatu weligay buuri aabbow keligaanba waan aqaanaaye xadiidku waa horuu soo gaaro laakiin aan cidna uma werinin buuri sidiisaan u haysta ayb xadaana muusa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabdulwaaxid bnu ziyaad can caasim caasim alaxwal mise caasim ibn bahdalowi haye ay axmed ibn bahdal si fiican ayb dabaqadan caasim ibn bahdal inta badan dhacaa ama caasim alaxwal asagu cabdiwaxid musu haaliban dhacaa haaliban mar kalena dabaqaa saddex maga dhaca can abi cuثmaan النhج cabdiرaحmaan mul magciis loo yaqaana qaala qala rasul sl slam milahu xadiikoo kale xadiikoo kale macnaa waa maxay idan odaygii ahaa sulaymaan oo muctamir aabbihii ahaa waxaa mutaabacaynaya caasim caasim baa mutaabaceeyey oo xadii ku raacay oo labadu xadii waxay ka qabanayaan abi cumaan annahdi ayb idan qaybtan dambe waa xadiidku maa maxay waa mursal mursal way qaybtan dambe maxaa yeelay abi cumaan taabici weeye saxaabi ma aha inkastoo adraka alislaam wاljaahiliyata u yahay haddana waa mursal kaa horaa marfuuca sheekhu wuxuu yihi saxiixun mawquufan xadiidku waa saxiix isagoo mawquuf ah oo salmaan mawquuf ku ah waana saxiixun likhayrihi marfuucan isagoo marfuucana oo hadalka nebi maxamedana waa saxi lkayri yani waa xasan lidaati ayb baabu ina kula macruufin sadqa shay kastoo wanaaga inuu sadaqeeya u baab yahay caliy ibn cayaash iqatun xuja xaafid qaala xadaana abu hasaan muxamed ibn muarif baa loo yaqana magaciisa muxamed ibn muarif abu hasaan axad اlasbaat iqaat qaala wuxu uhi muxamed ibn munkadir min iqaat taabiciin can jaabir cabdilah alansaari can اnabiyi qaala kulu macruufin shay kastoo wanaagsan oo sama ah ama wanaag ah sadaqatun waa sadaqaya ajri ama hadal ha noqdo ama weedh ha noqoto ama ficili waxqabasho ha noqoto shay kastoo wanaag ah sadaqa wey ayib ruuxbaa qalinka dha war qaado waa sadaqo sadaqay ku qalinka qaado sadaqa wey soo dhawow saf ku soo sadaqa wey leanna maxaa yeele ruuxu wanaag baad faraysaa shay kastoo macruufa ah. macruuf waa ismi jaamic likulli khayraat ama afcaal ha noqoto ama aqwaal ha noqoto ama qalbiyaad ha noqoto shay kastoo wanaagsan dhaqan ahaan ku wanaagsan diin ahaan ku wanaagsan waxaa weeyaan sadaqa wey ficil wa qowl marka qawaacida sharecaday ka mid tahay xadaثna aadam ibn iyaas ibn abi iyaas iqة xaafid min shuyuukh الbukhaari الkibaar qala xadaثna shucba ibn اxajaaj abu bistam alwasiti qala xadaثanii saciid ibn abi burda saciid ibn abi burda wayna soo maray waa nin iqa ah ibn abi muusa can abihi aabihi oo ah abu burda ah magaciisa xaarث waa lagu sheegaa caamirna waa lagu sheegaa waa iqaة habt can jaddi awowdeeda oo abu musahad ilan saciid aabbihii waa abu burda awowgiina waa abu musa alashcari saxaabiga waa awowgii can jaddi awowdii abu musaha qaala wuxu uhi qaala nabiyu calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima waxaa saaraan sadaqatun sadaqaa saaran kafaala gud baa ruux kasta laga rabaa xubnahan iyo laxaadkan iyo xooggan iyo caqliga iyo ra lagaa rabaa abaalgud baa lagaa rabaa calaa kulli muslimin ruux kastoo muslim waxaa dushiisa ruux kasta in wax laga rabo shareecadu waxay ku tabaynaysaa inuu ruuxu maadaama lafihiisaba wax laga rabo oo asaga inuu lafihiisa wax ku sadaqaysta loo sheegay inay diinta ka mid tahay haddana waa in heyrka wax ku bixin karo baa la tushaya haddii lafaada wax ku bixi la yidha heyrkana ka qaaluu waxay dhaheen saxaabada fain lam yajid ruuxu hadduusan helin ka war nabi maxamed wuxuu bixiyaba uu waayo qaala nabi wuxuu ihi fayactamil wuxuu ku shaqaysan biyadayhi gacmihiisa murikiisu maali ha shaqaysto xoog ha ku shaqaysto ilahay baa xoog siiya fayactamil wuxuu ku shaqaysan weye biyadayhi gacmihiisa fayanfacu wu anfici oo dheefina waxu tari nafsahu naftiis wayatasadaq waxuuna la bixi aniga ima dhaafto hawl jirta miahe shaqayso naftaada anfac ummaddan waxu tar ayib qaaluu waxay dhaheen fain lam yastadic ruux hadduu awoodi waayo oo ma shaqaystaba u yahay ka war ama waxba uusan qorsan karin aw waxay dhahaan uuba kari karaaye awood ahaaneed aw lam yafcal muusan samayn isagoo qaban karusan la imanin ilan sadaqada xagga ilahi keena nabi maxamedow qaalna wuxu uhi fayuciinu wuxuu kaalmayn dalxaajati ninka baahida oo saaxiibkaa almalbuufi ee la dhibgeliyey ninka toogado ay hayso ama danto ay hayso ee usuul wax dhagaran la kolaba bacoodii isku jiid iyo bir iyo wax isku wada alaabtii oo xooguu kiridi hilibkeeda soogada ka daadanaysa u qabatay dha waxaa tir iska keen intan intan qaad adugu baabuurkii diin la yaatiraagabaan kaa qabtay balgal wax weyn wey ku waraa qoran laa tiroteyntaan ku qoraankaro qabtaa inta garani maysidi waad qortay moobilka wax yarqan la wareegahaya xur mu geystaa niman lacag u hagaaji yani waxyaaba badan bay neefta ajirku waa fara badan yahay meelo badan buu yaallaa qasamo in baasha xabadda la wareegay may hawlo badan baa laga shaqaystaa wey ayib laakiin meeshan dambe intaaso khayraa ah ku horeeyey aduu weligaa maxaa ugu qancinta yartaa meesha u dambaysa maxaa kugu qoray inaadan maqbuul ku baastay ma dhicin laroon yahay maxaa kugu galfay lambarkooga maa tajib caqiirka kaa reeb fayuciinu wuxuu kaalmin baa lidalxaajati ninka baahida u saaxiibka almalhuufi la dhibgeliye ninka ninka dhibanaha ayuu caawin kaalmayn saacidayn waxaa tiradaba qaaluu waxay dheheen fain lam yafcal hadduusan yeelinna oo uu yahay mid siiisaba xaasidoo dadka inuu waxla qabtaan diyaar ahayn oo marka loo daray xabeesh xaggaas kaga dhaqaaq waxaa la qabto maya anu xoogu fedhaa yar xanuunayo dhakhtar baa waxba ha waana doonti warka halay waxa qabo maya baabuurka nala riici ruux waa jira mogtahay aan xooggiisu ku bakayla duqoyda hore somalida waxay dhihi jireen xooggaada iyo biyaha dhaba lama kaydsado warka waad garatay meelta <laughs> xooggaada lama kaydsado waxay dhaheen markaad duqoydo saasaa kaa soo adoo ruuxan adoo dhanba xataa tusbaxa ma qaadan karta wax kale soo wadaayay irbadda wax ma geshan karti adoo dhanba wadagiiri konkashaa kaa dawa in lagu qabto inta wada ruxan lahayd muraqan iyo xooggan ruxashaa ka dambaysa ruxasha hadduu dhaafan caroor baaba cunayda waa arkisaba wawad qurmiba idan marka waxbaha la bakaylin intaad yar tahay xoogga leedahay xooggaada muslimiinta ka haqabtir waxaa gu qabo danhooda kaga shaqee ayib meel isnaxay lama jooga adduunya maxay kuu tari kullaa lagu qalan lagu gowracan oo kabaa lagu geen biyadan lama kaytaya dhen sideeduba lana waad guri doontaaba haddaad irmaanta laakiin markaad waayeesho waad guri jillaw baad noqon kadib waad aafiba u arkaadaba marka waxba intaad yar tahay taranka badi bay dheheen oo aayar beeraha badi waa lagu cibro dedegaay waa lagu wareeraa iyo hawlaha waxba kama jiraan ayib ibn <clears throat> qayim wuxuu raxmat ullah alayh wuxuu leeyahay wax adduunye ah, ah oo haddii la badsado aan lagu qalbi ingegaynin hawlahaasa ka jira buuri adduunyada inteeda kale haddii la badsado lagu qalbi engega qaswatulqalbi baa laga qaadaa qosalka badan sheekada badan hurdada badan cabitaanka badan cuntada badan wax kastoo adduunya ah, waxaa laga qaadaa qalbi ingeg iyo qaswatulqalbi laga qaadaa ama galmada iyo hawlaha mucaasharada dumarka qalbi ingeg lama qaa qalbigaa ku jilcaba saa darteed ba ambiyada wuuleeyay abdullah alayh ambiyada waxaa laga siin jiray awoodda galmada midda u sarraysa maadaama aysan shuqul ku lahayn hawlahaas qalbiirgeyga iyo adduunya baabkeeda aysan baabka la tahay hawlaha hawla muhiima wey ayb ibn aadan haloo sheega saa laga riwaaye qaalo waxay dhaheen fain lam yafcal hadduusan yeehe nabi maxamedow hadduu caawin waayo neemka dan kale ee ninkaas dhibanaha hadduu caawin waayo muxuu samayn qaala wuxuui fayamur wuxuu farayaa ummadda bilkhayri wanaagga aw yamur wuxuu ummadda farayaa bilmacruufi samaha khayr iyo macruuf waa isku mid khayr iyo macruuf isku mid weeye qaaluu waxay nabi maxamedow fain lam yafcal khayrka hadduu dhaqaaqi waayana oo u noqdo fulay inuu ruuxa dhawr ruuxan iska daa sidan yeel buba ka cabsanba xishoonba marxab maxaa tiri sheekh war waxaan ka hadlayaa nikaaxa xalaashaan ka hadlaya waanisanimay nikaax alaashaanu ka hadlaynamay maxamed ama nakritaanba qaaluu fain lam yafcalna aduu nabi maxamedow khayrka ummadda fari waaye maxaa tala ah qaana wuxuu uhi fayumsiku wuxuu ummadda ka ceshan can ishari sharka sharku ka afgaarsan fayumsik wuxuu gacantiisa iyo adinkiisa ka laaban can ishar walba sharka iska daa ummadda haddaad khayr u sheegi weyday oo alla ka cabsada odhan weyday aduu ballafahaada joog ha ku dhicin balaayooyinkii fainahu sharka uu ka adkaysto oo naftiisa uu ka xanibo lahu lilmuslim wuxuu u yahay sadaqatun sadaq u yahay intaasaa sadaq ku ah inaad sharka ka leexato ergada waxaanu geli maayo hawshaa kuma jiro ood ka dhaqaaqdo oo sharka faraha ka qaado adayga sadaqa kuu tahay yani meel kasta wax lagu dhigay meel kasta ajir baa laguu dhigay laakiin dad badan baan u jirin hawsha ayada xadaثna msdd ibn musrhd qal xadaثna yaحya بn سacيid القطاn can هiشhاm بn curوة qaala xadaanii abi curwata bn zubayr ana aba muraawix alhifaari sanadka laftirkiisa hadayna waa soo maray ana aba muraawix alhifaari iqatun habt min kibaari taabiciin ahbara wuxuu u sheegay ana aba darin aba muraawix alhifaari ayaa wuxuu u warramaya curwa ana abadar abadar yaa ahbaru u sheegay ninka loo yaqaano curwa ninka loo yaqaano abu muraawix baan rabaa anahu saala inuu weydiiyo rasulah sal slam an yalcam alafdal abu dar ba wuxuu leeyahay abu muraawixow nabiga waxaan weydiiyey waa kana ayucamali camalkeedaa afdal u fadli badan nabi maxamedu qaala nabig wuxuuhi iimaanu bilah ilah la rumeey loo kala kici waa ilahay rumayntii ayib iyo wajihaadin fii sabiili iyo wajihaadin fii sabiili jidka ilaah lagu halgamo ibnu wuxuu leh raxmatullahi caleyh waxaa muslimiintu isla ogol yihiin oon muran lahayn buu hi ana aljihaada bilmaali acdam min aljihaad binafs in maalka iyo xoolahaada lagu halgamo ayaa ka fadli badan oo ka weyn buuri in naftaadaada safka horgeyso saa darteed baaayadaha qur-aankao dhan hal meel mooyeen mise labay ahaayeen mooyeen inta kale wax la hormariyey biamwaalikum wa maalka la hormariyaan haddaad muslimiintu waagi hore maysan fahmi jirin maalka wuxuu rabbi hormariyey laakiin hadda bannaankay taalla adduunka maanta waxa lagu halgama dhaqaalo wey waxaa laisku baabi'i waa fan waa inkan iyo dhaqaalo wey ma aha ciidan wasiir haddaad dhaqaalo haysato boqol caloos shaqadeeda keensanba gaalaba kuu dagaalami intaad soo kaxaysato wax kale iska badaaba maba waayisla wax leeda ciidan iyo saanad midnaba waayi mayse waxa laisku haysta waa maxay shilan wey ayb idan jihaadin fii sabiili biاlnafsi wاlmaali wاnafiis ayb ya misaal baan oga jeedaa gaalada lama kaalmaysan karo mujrimiintaas ayb la kaalmaysan ma nabiguna waa diiday ina laa nastaciinu bimushrikin wa fii xadiiin akhar ina laa nastaci almushrikiina cala almushrikiin gaal la kaalmaysan maayo asal ahaanba allaahuma daruuro inay keento mooyeen taana shuruuddeeday leedahay culmana waa ka hadleen marka la kaalmaysanay ay daruuro fasaxaysan waa marka gaalo kale loo kaalmaysana amaa in gaalo lasoo kaxaysto muslimiin loo kaalmaysto siday reer sacuudiya sameeyeen qolyo fara badan sameeyeen waa maxaa weeyaan min nawaaqid aliimaan qaala wuxuuhi saxaabigii fa ayu riqaabi afdal nabi maxamedow qooraha la xoray keebaa u fadli badan qaala wuxuu ihi aklaaha amanan akhlaaha midda u qaalisan amanan xagga lacagta wa anfasaha midda u qiimo badan u taya badan cinda ahliha yani u muquna kulugey u geeri kulu ayib cinda ahliha qaala wuxuu ihi ara'ayta nabi xamed bal ka waran ilama afcalsa haddaana yeli haddaan alla humayna ugu wada taasu gaalnimo weeye warkeedu inta dambaa laga hadlahaya inta dambe weye jihaadka iyo weyeen iimaanu bilaah ayagoo intaa lagaa waayay xerada kuma jirtid ruux muslimaan ka hadlayna anagu qaarna irtabafuciina waxay u kaalmeen daa'ican nin dhumayo fakaray oo habaysan daboodoo tusaysa aw tasnac waxaad wax u samayn ood u hagaajin liakhraqa mid maxaan ku sancahum ninkaan waxba samaysan karin ruux mogta waxaa jira aan siiso farsamo ku fiicnayn ayb xataa mobilkaan hagaajsan karin meeshan gal xataa aan geli karin dad baa saa iskaaba waxay dhaqaajin karaanse aan jirinba dadkaa waxaan loo qabto wey remiyo kale mid baan qabaalka xataa qoran karin intuu geed soo goosto agga agga gooyo aan god ku waraabsado ka samaysan karin mid baan darka samaysan karin mid baan ratiga raran karin idan marka waa wax o dhan loo hagaaji mid baa dheelka iyo aan qoran karin aw tasnac waxaa u samayn weeye liakhraqa yani ruuxa jaahila oon sanacada aqoonin baad caawanaysa ayb ruux mashaqaysan qaala wuxuu hi ara'ayta in lam afcal inta haddaan yeeli waa nabi xamed ka waran qaala tadacu nnaasa dadka waxaad kala tegey oo ka dayn min ashari sharkada oo sharkada ummadda ka xaslo fa inahaa sharkada ummadda kala tagtahay intaa ayada ah khasladaasi sadaqatun bay sadaqa weeye tasadaqu aad ku sadaqaysan biha ayada calaa nafsika middaasama sadaqa ku ah ummadda sharkaada ka sadaqa ku tahay xadaana abu nucmaan maxamed ibn fadl asabowsi caalim ninka loo yaqaana waaiqatun habt ila anahu tagayara fi akhiri cumri قال xdثnي مهدي بن مymuن الأزدي مغولي ثقة من رجال الجماعة عن واصل مولى أبي عyynة الأزدي ثقة xاaفظ isaguna عن يحيى بن cقيل laysa بن bأس عن يحيى بن يعmir waa min القراء الكباar buu ahaa nin aad u qiimo badan qur'anka aad u yaqaano u ahaa naaxina ah waana min ثقاaت التaaبعين abu سليمان البصري baa loo yaqaana عن أبي الأسود الdayli أبي الأسود الdu'lna waa la yhahda du'lna waa la dhaha daylin waa la yhahda aalim ibn camr baa loo yaqaan magaciisa aalim ibn camr magacaasaa a ah ninku waa min kibaar ataabiciin alajila alfuqaha alkibaar oo min nuxaat albaarisiin weye wax dhibana laguma ogeyn ee magaca bartaa maray ayb sida ciyaad ibn xumaar oo kale wey saxaabiga magaciisao kale marka aalim ha u qaado inuu yahay gardarhaalow nin dhib badan ba ma aha hawsha magacaasa iska noqo walasmaau laa tucallal looma baxo warka isagaa ayb daylkana waxaa la sheega inay tahay waa waddanku hadda ay degaan waa nisba ilaa bilaad deyl waa la sheegaa waa qoyskii baa la sheegaa laakiin bilaad deyl dad maqasho waxaa weyaan kaabul iyo agaarkeeda w dhulkaas afghanistan afghanistan wya aagaas wey waa dhulkay ka yimaadeen ibn xibbaan iyo khadaabiba ka yimaadeen wey xufaaddi ka yimaadeen can abi dar alkhifaari reer afghanistan waxay ka mid yihiin caalam islaami nimankan weligeed la gumaysan wey cala ilaaq weligeed gumaysan maysan waa asal loo yaqaanaaba macadema intiiba maalig islaam la haystay ee la qabsanayey say qashta u hayeen u dagaalamayn ba hadda ku gaadheen kii yimaadana say qashta waa ba ka saari jireen intii la qabso isdhiibeen dabara maysa dhiibin sida soomaalida oo kale sida caalam islaami meelo badan ka dhacday sababa bixiyeen maysa yeelweliga ayb ila aminkan saas waagii la furin hayeen waa lagu baaba'ay waagii la furin hayay ninka qabta wuxuu ahaa u horreeyey cabdiraxmaan samura saxaabiga jaliilkaa baa furta cumaan baa diray dood ku abtay afghanistan o dhan ku abtay markaasuu markuu eh, laba saddex sano joogo waa la bedelay waa la casilay markuu madiine ku laabtay bay wixii meeshu ku kaceen eh, reer afghanistan waxo dhan bay cagta mariyeen mar labaad ba cumaan soo diray wuxuu nimanka adaa waagi horsaad iyo mar labaad buu daran ku soo dhan kale oda baxay afar sano dambaan haya toddoba sano marka afghanistan maamulay abdiraxmaan samura aaabi jliil aqurashi marka asagaasa ninka furay baradar farsan ba loo yaqaana ya cabdiramaan isam la tasal imaana ninku nabig kudhih jiray wey ninkaas wey ayib marka halkaas dayl halkaas wey waxaa la sheegaa oy culamada ka hadla sheegaan waxa loo ay u adag afghanistan dagaalkeeda kow dadka waddankaa dega asal ahaan dad adag wey oo dagaalka yaqaana geeridana yaqaana geerida ogol aaniga wadankooda waa wadan buurlio dhib badanba xarbi cisaabaadka iyo jabhadaynta iyo dagaalkaba ku dhib badan iisuba caamilkan saddexaadna waa la sheegay hadda ma usuusta waa xusuusta saddex caamil baa la sheegi jiray adigu iyagoo shajaaca u dhashay aaniyan dhulkoodao cuuratu bilaadihim oo aad u adag xadsihiisuba oo isgaarsiintiisii iyo buurihiisi waxo dhan baa dhib badan caamil saddexaadna waa la sheegaa can abi darin qiila ya rasu rasuulka ilahi waxaa layidhi dahaba way la tageen ahlu dusuur yani ahlu amwaal dadkii maalqabeenka hatanaadka ah addusuur waa jamcu dasr dasrkuna waa maalka fara badan dadkii maallayda ahaa waxay la tageen bilujuuri jamcu ajrin ajirka dhan bay qaateen nabi maxamedaan fuqaranahay fuqaraa soo ashtakooday nabigay ku dacwoodeen waxay nabi maxamed qolyihii maalqabeenka ajir o dhan qaate kow oo say u qaateen yusalluuna way tukadaan kamaa nusalli saana u wayasuumuuna way soomaan kamaa nasuumu saana u waxbay la baxaan way sadaqaysaan bifuduuli amwaalihim maalkooda dheeraadka ah waxay haystaan waxbay ka bixiyaan taana marka waa fadli dheeraada wey salaadii waan ka simannahay soonka waan ka simannahay laakiin sadaqahadii waa ku gaadhi nimanka ayaga hadduu yahay nin muslim wax bixinaya na wuxuu ihi qaala alaysa miyaysan xaalku ahayn qad jacala allaahu rabbi mid yeelay idiin sameeye lakum idinka maa tasadauuna waxaad sadaqaysataan waxaad la baxdaan fuqoray rabbimiisa anzin waa idin siiyey wey ina bikulli tasbiixatin subxaan allahi kasta iyo wa taxmiidatin alxamdu lilahi la arkada sadaqatun wey subxaan allah walxamdulilah sadaq ku tahay daldala wardigaas adkaarta afuufa had iyo habeenba afka ka qaadina ina bikulli tasbiixatin tasbiixo kasta iyo wa taxmiidatin alxamdulilahi kastaba sadaqatun wey wa ahadikum midkiin xaaskiisu u galmoodana xubinkiisa taranka oo xalaal ana ah, sadaqatun ninku inuu islaantiisa wax ka dayo oo shahwada ku dhowrto ayadana danaheeda khariisiga eh, u fuliyo oo xalaala lafta sadaqa wey nabi maxamed marqaammarqaamka laftiisa sadaqa wax kaa soconaya maaha ma wax dhib badan baa ajir laska siiya harecada waxyaa badan ba ajir ku qortay dadkii baa shaqaysanay qiila waxaa la yidhi nabi maxamedow fii shahwati ma dareenkiisa uu gudanaya buu sadaqa ka helaya ma sadaqatun ba fii shahwatii ma sadaqou ka heli dareenkiisa uu gudanayo iyo damaacigiisa ragnimo qaana wuxuu low wadaca hadduu dejin lahaa fi lxaraami xaraam alaysa kaana calayhi wasr hadduu zinaysan lahaa oo shahwadiisa iyo dareenkiisa meel xaaraan la aadi lahaa soo dembi laguma qoreen haa hadduu meel xaal la aadayna ajir ku qoraad waa meesha loo yaqaana qiyaas alcagsi baa la yadhaha usuuliyiintu qiyaasulcagsi u yaqaanaan ayib idan marka laskaga qaas aadaan laba xaaloo kala duwan idan laba xaaloo kala duwan marka laskaga qaas qaadaan taa hore xukunka loo sugay cagsigii baa la sugaya jidkiisaa sugaysaa markuu xaaraan ku baxshay dembi xaaraan hadduu ku baxsana ajir waa ina hawsaa ku socota qiyaaskaas ayib low wadaca haduu dejin laha fi lxaraami alaysa miusan in kaana mid ahaanaya calayhi cala azaani wasrun dembi macamu warkuu caddi saxaabada garanayaan aalika saa darteed daalika midka waxaa weeye ajirku ku helay in wadacaha hadduu dejiyo fi lxaala kaana lahu ajr hadduu ku dejiyo meel xalaala uu ku shaagutana kaana lahu ajr ba u ahaanay ayb baabu imaaطaة اlأda can الطariiq wuxuu baab yahay wadada laga fogeeyo dhibka imaaa yani izaalaة اlأda aw tanxiyaة اlأda can الطariiq xadaثna abu caasim الnabiil ضaxaaq bn makhlad xadaثna aban ibn samcة alansaari basri waa saduuq tahayara biaakhira amaas ninka hore asagoo la maayo ayib can abilwaasic jaabir ibni camrin baa loo yaqaana waa saduuqun yahim can abi barzata alaslami abi barzat alaslami saxaabi jaliil awey waagii soo qolyo wuxuu ahaa lagu dacwoon jiray ee dadka carbeed barkood ay ku xuruntami jireen duqyada lagu gartamay ee xataa xoogo garandaar kalebu ahaa ayib waagii dambe islaameed waxaas noo kaatay nin culus bu waa qaala wuxuu idhi qultu ya rasuul اllah rasuulka ilaahay dullanii itus calىa camalin camal iyo khayr itus yudkhilnii igeliya aljanna camal haddaan sameeyo janna aan ku tagay itus qaalana wuxuu ihi amat aladaa dhibka ka fogee can طariiqi الnaasi dadka wadadooda aladaa waa dhibka dhalooyinka dhagaxa lafaha beeraha masaabiirta meelaha daadsan qashinka waxaa wasakda ka qaad qubka mooska meesha lagu tuuro roobaa ku istaagin bilxo ka duula kuso baxaya halis wey ayb waddadaas bannaankeela mar ummadda u dhexaysa dantad qubmoos ku tuurso ama aad cambe laftii ku turto ku fimir ku tago lagu ley dhigiis magtisa lagu leey iska ilaali hawsha khatar wey amit iladaa haddaad ka qaadda adoon ku tuuran cid kale ku tuurtaa ajabaad keeni adiga ku tuura haddaad ka qaaddan ajabad kelaysa marka waa in meesha habeeyaa la rabaa amit iladaa dhibka ka fogee kana zuuli can ariiqi الnaas ummadda waddadooda maxaa yeele waa camal ajanna ku tegi xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna وhayb بن khالد بن cajلان الbاhلي ثقة ثبت إلا أنه تغير بآkhرة قليلة عن سhayل بن أbي صالح سhayl بن أbي صالح waa nin صaduuقة إلا أنhu yursil ويudlis إلا أنhu yursil baan rabaa laakiin xoguu تغayurna waa lagu sheegaa can abihi oo abi صالح dakwan asamaan asag waa nin taabicin jaliila asagoo iqa xaafid ah can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can الnabiyi qaala mara rajulun nin baa wuxuu soo maray bishawkin qodax buu soo marayo fi ariiqi wadada taalla qodax buu soo maray meel taalla faqaala wuxuu la amiitanna zuuliyaa oo zuuliyaa yani ka qaada oo ka qada wey hada shawka qodaxdan ayadaan ka qaadahaya yani fii nafsihi asaas odhanay go'aan bu ku gaadhu mesha ka qaado laa yadurunii yuusan dhibine laa yaduru dhibi maayo buu rajulan musliman faghfira lahu qodax ka qaaday meel wada ah wuxuuna yidhi suusan muslimiinta u dhibin suun gaalada u dhibin ma aha suun muslimiinta u dhibin wax lagu dembi ayib laa yaduru yuusan dhibin rajulan musliman rajul muslima fakhufira waa loo dembi dhaafin lahu ninkii asaga ah intaas lagu dembi dhaafay idan dembi dhaafin meel dhowba ku jira wax yar baad marka waa in la shaqaystaa la doonhayo xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qاala xadaثna mahdi ibn maymuun haddaynu soo marna alasdi almiqwali can abi wasil waasil haddaynu soo maray can yaxya bni caqiil asna waynu soo maray sanadka haddaynu soo marayna wey ayib can yaxya bni yacmir can abilaswad اdayli aw du'ali ظalim bni camr can abi darin qaala qaala rasul ه sl slm curidat calaya curidat waxaa lai bandhigay oo la itusay calaya aniga dusheeda nabi maxameda acmaalu ummatii ummaddayda acmaasheeda ummadda nabi maxamed camaashada lay tusay nin kasta fiilkiisi xasanu ha keedii wanaagsanaa iyo wasayi'aha kii xumaaba camalkeedii xumaa iyo kii samaba lay tusay fawajadtu waxaan helay buu nabiga ogaaday fii maxaasini acmaaliha acmaasheeda kuweeda wanaagsan waxaan ku dhex ogaaday inuu ka mid yahay ana aladaa dhibka oo yumaadu laga qaadayo can ariiqi waddada acmaasha wanaagsan ee ummadda diiwaanku ugu qoran ee u dhogow waxaa ka mid ah wadooyinka ummadda muslimiinta ay marayso dhibka iyo ashinka dhibaatooyinka laga qabo kuwa masaabir qutubin moogta tuurooyinka waa dhib badan yihin tuurooyinka carruurta jooga koole meelaha waddooyinka maran baa masaabir qutubin hayaan si baabuurku meesha taayarka oga banjaro dad dhib ka samaysan baa jira dhalaa lagu daadinba garoonka ku ciyaaraan dhallinyarada kole mid baantu xanaaqo dhiwan banada hayaa qodaxda ku jibin hayaan banada kor tuureen baa ku istaagay dhushuu dilaaci kii ordaa ku istaagay oo ku tegey marka waa in hawlaha laga warqabo fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaaliha acmaasheeda kuwooda in wanaagsan ana aladaa dhibka yumaadu lagu zuulinha can ariiq wadooyinka wawajadtu waxaan helay oo kalo nabigu ogaaday buuri fii masaawi'i acmaaliha acmaasheeda xunxun iyo dunuubta loo qoray waxaa ka ah annuqaacatu xaakaa ka mid ah oo fi lmasjidi ku taalla laa tudfanu aan la aasin ama laxbaalin xaaka masaajidka lagu tufayo candhuf aan laga tiraynin derbiga masaajidka iyo bannaan iyo gudaba wixii qashina waa in laga zuuliyo sida kuwa nadiif naqal raba koox intuu iska qaaqsado kutub darbiga ku dhufan ayb waa in laga tiro isagii waa in loo sheega adiguna waa inaad ka samayso ayb may lagama tufi karo xagga qiblada candhuf lama tufi karo laa fi lmasjid walaa fii hayri bannaanka haddaad joogto qiblada kacbada muslimiinta xaggeeda xaaq tuf lama dhihi karo xaaraan weeye qoraxday fasaxan tahay <laughs> ayb dhanka midigtana ha tuf bidxa ha tuf man tafala tijaaha qiblati aw tujaaha alqiblati jaaءa ywma alqiyaamati wataflathu bayna caynay ninka xagga qiblada canruf u tufa maalinka qiyaame waxaa la keeni wixii xaaka ahaydee xagga kacbada u tufay oo la soo ururiyey oo halkaa loogu shubay ama waxaa lagu xidhi baaldi baa ama sakiilo weyn markaas lagu weri wx xakayo dhan turtid adow shan kiilo xaakaa wadaad imanaysa maalinka qiyama halkaa ay kaaga xidhan tahay adaa lagugu ceeban jiray hawshaa la iska yani qibdala waa in la xurmeeyo oon xaaka loo tufin imtisaaliya hadii lajooga ka heyso daranba ayib isduubta iyo anshaxa waa in la ogaado wey xaakada la sheegayo in aan la caasin karaado markuu masaadku u yahay caro ama xaani uu yahay haddoo kale meesha dhulkan wax lama tufi karo mamnuuc weeye ilaama waa sibir waa gogol baa taalla mamnuuc laa tudfan an curfigii xilyihiin masaajid nabi ahaayeen ciid bay ahaayeen qururax caro caadi ah aaba nabig xanuunsan sal slam gurigiisa marka laga soo qaaday ilaa mixraabka la keenayey wuxuu le saxaabigu lugihiisa dhulkasaa u jeexaan baan arkahaya dhul jucdaha silacsan ay buu ah ayb ama masaa'il la sibdhiyey ku tufiyey yani fiqila'aan wey hawshaa iska ilaaliya baab qowl macruuf wuxuu baab yahay qowlka wanaagsan odhaahda wanaagsan xadaثna bsr ibn muxamed abu muxamed almarwazi qaala akhbarana cabdulaahi ibn man bsr ibn muxamed oon cabdulahi daba taagnan weli mayna soo marin saan filaya kolley intaynu soo wadnay bsr ibn muxamed wuxuun daba taagnaa cabdullahi mubaarak maxay ardagiisa khaaska awey akara min cishriin sana ayuu laazinay cabdullahi mubaarak qaala wuxuu yidhi akhbarana waxaa noo warramay cabdiljabaar ibnu cabaas alhamdaani saduuqun yatashayac can cadiy bni haabit alansaari iqat habt min iqaat الtaabiciin ila anahu rumiya bitashayuc can cabdillahi bni yaziid alkhaطmi waa saxaabi jaliila qaala qaala rasuul اllah kulu macruufin shay kastoo wanaagsan oo wanaaga sadaqatun ajriya khayr wey shay kastoo wanaagsan ayb xadaثna saciid ibn sulaymaan saciid ibn sulaymaan addabi abu cuثmaan alwasiti waa nin fiqo xaafid ninka loo yaqaana oo sacduya sacdiya laa magaciisa min rijaal jamaca qaala wuxuu uhi xadaana mubaarak ibnu fadaala abu fadaalat albasri saduuqun mudallis yusawi can haabit ibni aslab albunaani can anas bni maalikin qaala kaana nabiyu nabi maxamed wuxuu ahaa idaa utiya marka loo keeno bishay xoogow xoolo ah ama adduunye ah ama hadiya loo keeno yaquulu wuxuu odhan jiray idhabuu u qaada bihi alaabtan aad keenteen ilaa fulaanat hebla u geeya xogow raashiina xogow hilbaa neef haddii la gowraco hadiiyo haddii la keeno neef wuxuu dhan jiray heblo saanta heblo la yihahdo ha loo geeyo khaasatan gabadh la odhan jiray xasaana almusaniya wanabu magaca ka bedela jafaama laodhan magacii hore jafaama laodhan jiray magacaa burgaas jafaama bal anti xasaana ayib gabadhaasoo khadiijo ay saaxiibo ahayna waa iyada duq ah waagi dambe nabiga aad u xurmayn jiray aad buu xumaan jiray ilaa bacd saxaabiyad dhaheen nabi maxamed duqan waayeelka ah ma waxaan kadiisa aad siinayso markaasuu mataqaanaana waxaa laga xidhiidhinaya khadiijay saaxiib ahaan jireen cabdismidoodka barradeediina waa biyo kama dhibcaan way ka leexdo kaana nabiy nabxu idaa utiya haddii loo keeno yani bishayi annafiis xugow ama hilba ama wax la banaynayo yaquulu wuxuu odhan jiray idhabuu la aada bihi shaygan ilaa fulaanata fainaha ayadu kaana waxay ahayd sadiiqata khadiija khadiijay saaxiibba ahaayeen khadiijo binti khuwayrid oo xaaska nabi maxamed ahayd um اlmuminiin saaxiibteed wey idhabuu wuxuu kalo odhan jiray idhabuu bihi shaygii la aado geeya ilaa beyti fulaan anta gurigii hebla geey fainaha kaanad waxay ahayd ma ahayd tuxibu khadiijatu khadiija jeclayd tan waa khadiija saaxiibta hala xidhiidhiyo tan khadiijo jeclayd hala xidhiidhiyo qaraab xiidhiski iska badaa ah marka ruux kaloo rixim aman qaraaba aad tihiin xaaskaada saaxiibadeed waa ina xidhiidhisa wey maalin baa nabiga weydimay maxamed waxaan badanee wada ee leedahay saaxiibadaha la iimaan ka dhigisa wuxuu nabigu ina xusna alcahdi min aliimaan ina xusna alcahdi min aliimaan yacanii ruuxu suu kugu yaqaan inaad ahaato iimaanka kama tahay macrifa ahaydeen hadday qaangaadha adig madaxweyne noqoto haddaad sheekh weliba qaangaada noqoto weligaa ruuxa inkirin mushkilo weyn ma ogtahay kuwa xoogay ku ricawaas yarkuusa waa ku inkiraba salaamu calaykum oo ahayd marka ikaaliyo dadkaa inkira inkaar ba yani ruuxu dhaqankii aad ka soo marteen iyo macrifadii iyo wanaaggii hore wax kastood noqoto in la inkara ma ah ma qabto nabig xuri sal slam waagaan yaraa ee khadiijiya anugu baan maka soo joognay dadka aanu isnaqaanin wey qaraabadii wey macrifadii wey nabiga waa cafisay madxuu baa ku filana kabadaysa biladan wey howlaha ma jirto inkaraad mamnuuc wey ayib oo jira waa lagu agsawiri weli hadda lagu sawir maxaa la dhici ayib <coughs> xadiidka caaisha yaaba shaahidu noqon xadidka anas xadiidka caaisha mxuu idhabu bihi mxuuha ilaa asdiqaa'i khadiija marka hilib la gowraco ama wax la sameeyo nabigu udhi jiray loo geeyo ilaa asdiqaa'i khadiija xadiidu saxiix min xadiid caaisha ayib marka wanaagga waa in la ogaada wey xadaثna mxamed bn kaثيir الcabdi ثiqة xaafid min kibaar shuyukh الbukhaarي qaala أkhbarna sufyaan الthawri can abi malik alأshjaci abi malik sacad ibn طaariq baa loo yaqaanaa ibn ashyam aw ushaym ثiqة xaafid can rabciy bni xiraash min khiyaar الnaas wafasaxaa'ihim وcuqalaa'ihim min kibaar taabiciin wey weliba raggii ka qayb qaatay fatxu nahaaweynti iyo madaa'in iyo qaadisiyu ka mid ah ee dagaalaha ka qayb galay ayib ee weliba maro badan safiir ahaan loo diray can xudayfat bn yamaan qaala qaala nabiyukum buuri nebigiinni wuxuu yidhi muslimiinay kullu macruufin shay kastoo wanaagsani sadaqatun ajri khayr wey baabu khuruuji ila mabqalati waxamlin shayi cala caatiqihi ila ahlihi bizabiili baabkhuruuji bixitaanka uu baab yahay ila lmabqalati beerta khudaarta in la aadi karo beerta yar khudaarta iyada xoogo yaanyada iyo barbarooniga yar iyo basalbasasha kugu taallay adoo duub inaad aadi karto dhib lahayn lagugu caadi karin babaabka iyo inaantaad beerta ka soo xoogo yaraad soo gurataa tunkas kaga soo karta oo hadaad soo boqooshaad dhihi karto inta xabaasu dabala liidum xaw banbaanaay oo wax dhiba aysan lahayn kibakili yowla aysan odhka jirin wa xamlu shay shayoo lagu qaado calaa caatiqi dagtiisa ku ruxsan caatiq waa dagta ama tunka waxaa tiradaba ilaa ahli ahlkiisa bizabiili zabiilsna waa dambiilsa caadiga dambiil weye dambiilsa mataqaanaan sallad miyaan macaan dhana nuunna waa la gayaa zambiilla waa la yahdaa laakiin zabiilla waa la akhriyaa waa nafsa shay dambiisha nin weye yani waa shay waa eheli laga sameeyo cawda timirta ama geedka baarka cawdiisa laga sameeyo xadaana isxaaq ibn makhlad isxaaq ibn makhlad waxaa weye isxaaq ibn ibraahiim ibn makhlad ibn rahuya imaamkii imaam ahli khuraasaan wey mar baa awgii loo teriya laakiin magaciisu waa isxaaq ibn ibraahiim ibn makhlad ibn rahuya ayib saaxibu tafsir walmusnad imam xaafid can xamaad ibn usama abu usama allayfi waa nin asuna weye inkastoo bacd ahlicilm ay ka hadleen can miscar bni kidam iqatun xaafi ila anhu tukulima fiihi biاlirjaac qaala xadaana cumar bnu qays almaasir iqatun saduuq warumiya biاlirjaac xaafidku wuxuu leey rubama wahima can camr ibn abi qurata alkindi laysa bihi baas qaala carada abii calaa salmaan ukhta carada abii aabbahay baa bandhigay aabbihina de waa salama salam ibn caawid ibn qays waa abu qura yani wiilku waa camr aabbuhuna waa abuqura abuqura magaciisa lama ee mucaawid ibn qays baa loo yaqaana arada abi aabbaha uu bandhigay calaa salmaan alfarisi ukhtahu walaashidu u bandhigay bimacna waa maxay aniga eedanay waxaa loo bandhigay weeye salmaan ile aabbaha walaashi eedadaay ayb faabaa waa diiday salmaan inuu guursado gabadhii loo bandhigay watazawaja wuxuuna guursaday mawlaatan adoon buu gursadayo lahu liabi aabbe u sugnaatay damiirka lahuda in loo celin aabbahaad moodaa sida qisada eh, ka muuqan doonta waxaa kaloo macquula lahuda in u salmaan salmaan adoon lahaba iska gursa asaa iska gursadayba addoontiisu yuu aroosoo barakaysta wixii gabadhaadana haa lahawniyo ayb waxaa laga qaadanaya marka dadka ahlu wanaagsan ee diin iyo wanaag ku tuhmayso in walaashaa iyo gabadhaada iyo eedadaa iyo dadkaas loo bandhigi karo inaad guurka ayuusan dhib lahayn oo shay wanaagsan yahay waragalow dood baa tahay meesha iska badan dadka kaga baxday bal gabadha haddii anaa xoogo weliimada kuu samaysmaad guursatay adoon xumaan kaa ahayn oo wanaag kaa tahay wanaag wey haddii ruuxuu kugu diiday aysan dhib lahayn laftirkeeda waa alkaa wanaag buu kula doonay hawshu aad u fiirsa mashruucaadii hawlahaadii waa kuu socon waayeen cudurdaao dhib ma laha salafku waa samayn jireen cumar baa sameeyey oo cumaan iyo abubakr u wandhigay xabsa ilaa waagi dambe nabigu u gursayay salawatu llh slam aleyh wax dhiba mala muqaalu laha <clears throat> la yidhaahdo buqayra addoon buqayra la yidhahdo iska gursay salmaanoo gabadhii loo bandheeyo xortay waa diiday fa balaqa waxaa gaaray abaa qura waxaa gaaray annahu kaana bayna xudayfata wa salmaanu shayun ninka abuu qura ahaa ee walaashii salmaan u bandhigay ee salmaanna ka cudur yaa war waxaa soo gaaray salmaan iyo xudayfe xoogow xugufa udhexaysa waa isqoonsadeen hawshoodu damcay marka wax ka ogaado fabalaqa abaa qurada waxaa gaadhay annahu warayshani kaana inuu ahaaday shayun shay xoogow isku dhaca wey bayna xudayfata wa salmaan isku dhacana wuxuu ahaa xudayfa wuxuu sheegi jiray axaadiiu lfitan maadaama saaxibu sir rasuul uu ahaa axaadiis badanoo eh, ashraadu saaca iyo fitan ku saabsan iyo isku dhaca muslimiinta dhexooda in badan cilmi badan buu ka yaqaanay maradhow marka goobuhu salmaan fadhiyo wuxuu ka sheegay axaadiis fitan salmaan baa maalin la baxo xudayfow axaadiitan iska jooji ha sheegin faraha ka qaad maxaa yeelay dadku intay si xun u qaataan isku fasiri doonaan ninka malcuunkee la sheegay reerka balweyrin lee doonaa kuwa dhin ma ahaa leedaha ninka la tilmaaneen alla maxaan gartay ninkii rugobal ahaa weeye intay isku fasiraan bay islayn doonaan ayagu ka daaburi maslax ma ahee iiga way fahamsanta maslada waad haysa laakiin fiqulwaaqic baa kaa maqan xuduufu ka daawada xadiis haddaad sii daynayso xogo markaas qordofo oo maxadi nabi maxamed oo maqlaan dayn hayaa waa las afdhaaf ragguna rag weeye ayib idan faataahu waxaa u yimid faataa waxaa yimid w abu quraa yimid fu salmaan buu u yimid oo soo raadiy yatlubu asagoo raadinay faahbara aw faukhbira waxaa loo sheegay abaa qura annahu salmaan fii mabqalatin lahu baareera uu leeya inuu ku maqan yahay guriga salmaan buu yimid salmaan awey salmaan wuxuu jiraa beertiisii baa lii xabiibkiisii uu ka daba tegey annahu fii mabala mabaladu waa beerta yarta ogo bedelka uu kaaga baxayo khudaarta kaaga baxdo meela hadda cooshada yararka lagu iibiyo khudaarta iyo qolyaha uh, carabtu waxay iska yidhahdaan baqaala baqaala lagu oranay maxaa yeele alaab badan baa khudaar u badan iyo waxaas <clears throat> fatawajaha wuu jahaystay abaa ilayhi ilaa salmaan buu aado beerta buu aada ka daba tegey fallaqiyahu waa la kulmay walxaal macahu zabiilun uu dembiil wato salmaanuu dembiil iska watuu la kulmay fiihi baqlun dagel iyo qudaar baa uga buxday xoogoo baradhe iyo waxba barbarooni iyo xoogu baa ugu jirtay baqliguna asal ahaan waa waxa la cuno isagoo cagaaran qudaartan iyadoo cagaaran la cunay caleenka baa loo isticmaala baqalka inagu laakiin bagel baan iska dhihi bagelku hal nooc baa bagel qaafkun baan ga' ka dhignan u malay ayib baligu waa w wax kastoo soo baxa oo asagoo cagaar la cunaa loo isticmaala qad adkhala wuu geliyey salmaan casaahu ushiisii fii curwati zabihi dambiisha sidedeedii dambiishu ma sideed qabsada leedahay sidadii buu qaaday ul buusgeliyey ushigii degta saartay ushu markaad degta saarato dambiishu saa ugu jirta haddi oo saa u waad garanaysaan idan dambiisha halkaas ku wata ulbuu ku wata wuuna iska socdaa usha marka xagga kuusoo mari halkan aad ushaa ugu heshataa kii waxaa ku jira dambayshii sideed curwadu waa siddada wey siddada wey wahuwa calaa caatiqihi asagoo degtiisa saaran wahuwa yani zambiishii dambiishigoda saaran way calaa caatiqihi degtiisa ama tunkiisa faqaala wuxuu uhi yaa abaa cabdillaah faqaala abaa qura wey ninka hadlahaya yaa abaa cabdillah abaa cabdillah wey abaa cabdillahna waa ku yeerta salmaan salmaan kuyadiisa wey maa kaana maxaa ahaa maxaa dhacay baynaka wa bayna xudayfa salaamu calaykum ma dhihin hawlo ma bilaabin nin war raadinhayo wey wuxuu ka bilaabay ya abaa cabdilah ma kaana baynaka wa xudayfa maxaa idan dhex maray adiga walaalka xudayfat min qaala salmaan wuxuu ihi yaquulu salmaanu salmaan wuxuu ku leeyahay wa kaana insaanu cajiiban insaanku wuxuu yahay ahaaday dabicana u ah degdeg ajuula mid degdeg badan facuul wey maxaa u degdegi maa ii boriirisid oo ii nabdaalisid kadibna aanu fadhiisanno o aayar aanu iswaraysanno waa maxay xabiirkaad ka soo dhacday karkaarkiisa durba aad tiri waa ka maxay idin dhexeey ayib namar baa la gaarsiigo khalad baa laga saxay ninkii ahaa abuu qura fainطalaqaa waa israaceen xataa atayaa ilaa ay tageen abuu qura iyo salmaan daara salmaan ay wada tageen fadakhala salmaanu daara salmaan gurigibuu galay faqaala wuxuu yidhaha asalaamu calaykum gurigiisii ay joogtay xaaskiisii gabadhii yarayda ee guursaday ee addoonta ee buqayra haddaynu soo maraynay guri markuu galay buu uma adina wuxuu u idman liabi qurata salamata ibn mucaawiya eh, ibnu qays ninkii loo yaqaan fadakhala waa soo galay abu soo gal soo fadhiiso fa isla markii guri marka la galay miroog baa yaalla mafuraash baa meeshan bilqan makuraas baa taalla mufadhi carbeed baa yaalla maya <clears throat> faidaa namatun xoogow yar wey xoogow furaasha namadku waxaa weyaan gogol yar aan sii badnayn namatun xoogow gogola wey jalaha yaalla ama darin baa yaalla ama xoogow qadiifad baa taalla faidaa namatun qadiifadba mawduucun la dhigay calaa baabin albaab hurti albaab hurtiisaa u taalla wa cinda ra'sihi madaxiisana waxaa yaalla labinaatun xoogo bulikeeti ah bulikeeti kuskuusan jamcu labina bulikeeti ama jaatiir yar afargeys ah baa meesha yaal qadiifadda yarta ay taal <clears throat> waidaa isla markaana qurطaatun ama qurطaani fii riwaaya cinda axmed qurطaani qurطaankuna waxaa weeyaan kooraha qurطaadku waa kooraha iyo qobtalka waxaa yararkaa weeye ruuxu gaadidka u saartay ritiga markaa la rakubsanhayo iyo fardaha iyo tartal iyo xoogow karbaash iyo xoogow kooraan meesha yaalla eedan kortiisana qadiifad yar madaxa waxaa saaran oo lagu darkibisan ama lagu toosan jaajuur iyo buloketi mag ah markaasa meesha guriga wax ka jira faqaala wuxuu yidhi markaa salmaan qurtad maxaad tiraadeen kooriyo karbaash namadda maxaad tiraadeen khadiifad iyo gugol yaroon ka hor bannayn labinaadna maxaad tirahdeen faqaala wuxuu idhi ijlis soo fadhiiso salmaan baa yidhi soo fadhiiso abuquraw waxbaas waalini calaa firaashi mawlaatika addoontaadii firaashkeed ku fadhiiso damiirkan khitaabka calaa firaashi mawlaatika wuxuuna tusayaa buqayda inuu lahaa abuqura mm, inuu asagu lahaa intaasaan kule ka fahna wax kaloo cadaymaan arag waan ka doodin qolihii kitaabka sharxayay xadiidkan ma aqoon ga boodeen ijlis ku fadhiisa calaa firaashi mawlaatika gabadhaada firaashka ku fadhiiso allatii tumahidu linafsiha ummaddaasoo ay nafteeda isu diyaargalinaysa ilaa intan u diyaargarayso ilaa dheero ka dhigatay waaka waxeedii qabsa waxay iyadu ka dhigatay bogoldhac bogoldhig ama ay ka dhigatay guri waaka intan intan ban haysanaabad saaxiibkan waxay ku sheegi wax haysa haddee maxay ogtiin midahab iyo bilada iyo alati taasoo tumahidu u gufaldhiganaysa linafsiha nafteeda uma anshaca markaasuu bilaabay yuxadiu inuu u sheekaynayo markaasuu socon karaa xaajada dhan somaaliya socod kuma baxdo geela sarajoog kuma rino geela moogtahay sarajoog eh, ratog weli hadduu qableey in hasha fadhiisatan mooyeen waxba kama degi karo xaajana waxay dhaheen socod kuma baxdo waa in loo fadhiistay mugii raggu intay fadhiista waa inay kalgar qaataan oo laisku caruurtubto oo shaha laisku cabdo ayar la baxo laakiin anagoo sankaska jiro hadalkood neefteeda ku qabanba oo xurtanba xo socon maayo marka waxay dhihiin eh, xaaje socod kuma baxdo geel la sarajo kuma reebo ayib uma ansha waa bilaabay ninkii salmaan yuxadiثu inuu u abaa qura faqaala wuxuu yidhi ina xudayfata dhib kale ma jiro walaalkay weeye waa ninaan jeclay saxaabi eh ina xudayfata xudayf kaana wuxuu ah yuxadiثu ummadda kii u sheegaa biashyaa min axaadiiث fitan waxyaabuu sheegi jiray buui axaadiis fara badan axaadiistaasoo kaana u ahaa nabigu kaana u ahaa yaquuluhaa rasuul rasul kudhihi jiray waa runtii been ma sheegin axaadiiu nabigu sheegi jiray buu ummadda u sheegaya xudayfa yaquuluhaa rasuullah goormu dhahayey fii qadabihi xiluu nabigu xanaaqsan yahay nabi maxamed marar badan koow axaduu nabigu sheegay kana hadlay buu intan soo guuriyaa liaqwaamin qolyana uu nabigu ku xanaaqsanaa ayib fa uuti waa lay iman buri aniga salmaana oo fa usalu canha waa ila weydiin axaadiistii axaadiiii nabi maxamed isagoo xanaaqsan ka soo baxday qolyana khusaysay iyo xudayfo qaadi oo si ballaaran ummad o dhan ugu sheegi anaa lay iman salmaan waxaa lii walaalka xudayfa xadiikaasu sheega maxaad ka tiri saada wadan sujuudusano kale wey sheekh maxaa tiri masaaidaa ka qabtaa saaisaa wey oo laba ordi dadkaa loo geyn saaisaa wey dhuxu dhiga hebel saa sujudi idan waadada isgelahayaan eegii telefoon buqaadan kii kale wici maxaa saa u tiri n n n madaxa la isgelinhaya wadaadda ayaa isku marin waxay dhahn soomaaliya la iscunaysa oo dagaalamaysa kore waa la iman buuri salmaan fa usal waa layweydin canha can alaxaadiid bima yaquul xudayfe asaga u aqoon badan una ogaal badan wuxuu leeyahay mina beenni maan rumaynin bu xudayfe asagaa fanagana u yaqaana asagii allihiisa waa war weyn wey laakiin ninka dana wuxuu ka dhigi raddi yani wuxuu yihi salmaan xudayfe been buu sheegay asagaa la weydiiy asagaa akhara u qaban macna maxay been buu sheegay wey ninba xaggaas u fasiran ninna wuxuu dhihi maya sheekh salmaan wuxu gaarsoodasa ayada ninba dhan jiidi wakrahu waxaan hanbulo necbahay an takuuna inay dhacdo ahaato daqaa'inun oo ku taallo jamcu daqiina yani xiqdi iyo xasad wey isku dhac an takuuna inay dhacdo ay ahaataan diidanhaybu daqaa'inu uur ku taallo iyo xiqdi bayna aqwaamin qolyo dhexdood xadiistaas intay muddo qaar u fasirto inay ummadda isku horkeento dadka qaarka isku dhacaanoo wax kala tartaan baa diidanhaybu asalna weeye ummadda in laysu wado in la jamciyo laisku keeno qalbigooda u saalasui waa asal min usuul sharica alislaamiya shay kasta in laga hormarya mudan ayib fautiya waa loo tegi buuri waa loo tagay waxaa loo tegey xudayfata waa loo tegey faqiila waxaa lagu yidhi buuri salmaantaan ahay ina salmaana salmaan laa yusadiquka walaa yukadibuka bima taquul soo maarka dhibka halkaas waa lisma i maryo buuri aniga walaalkii xudayfa waxba noo dhexeeye rag baa isku kala dilay xer baa isku kala dishay waa loo tego waa loodhan walaalka xuduf caban salmaan laa yusadiquka kuma rumaynayo walaa yukadibuka mana ku beeninayo bima taqul waxaad sirtay axaadiia fajaanii xudayfatu xudayfa maal ii yimid isagoo xanaaqsan le waxa salmaan wixii xadiidaad sheegtoo dhan mana inkeedin kumana yeelin waa mushkilad morta ayib faqaala wuxuu uhi xudayfa yaa salmaan ibna ummi salmaan salmaankii ahaa salmaan eh, hooyadii wiilkii ahayo bimacnaa aabbaha lama yaqaana wey macnuhu wa ficlan saxaabadu salmaan abihi maysan aqooni maxaa yeelay nin reer furs ka yimid buu ahaa asagoo yarna soo fakaday aabbihi asagoo yarna ka soo fakaday intaasoo qays iyo intaasoo boob soo maray kadib yuhuud ay iibsadeen laba gacmoodoo yuhuud soo maray kadibna madiina soo go nabi maxamed u xoreey waada dhanka wanabuu dhaqaalintiisii muusa ku xoreeyey buu ah walow mucjiso ka dhacday marka la xoreynay idan marka lama aqooni khaasatan reer furus iyo majuustu iyo qolya dabcaaudka abtar maba yaqaanaanba dadka muslimiintaa ayaa dhaqan ula in ruuxa nasabkiisa in hebel hebel hebel hebel hebel waa dhaqan carbadoo wanaagsan wey afrikaanka kale maan haddaad tireen ayaa tahay awogii ma gaarsi ma dhaafin karo haye cabdisax mana sheekh idan marka ceeb ma ahayn durad kama ahe laakiin wixii loogu abtirida waa maxay waa salmaan hooyadii wiilkeeda wey wa ka lama oan hooyadiiba xataa aan la aqoonin marka oo hadda magaceeda uu garan lahaa cidood uu sheegi lahaa ibnu fulanati ohan lahaa hataa hooyadii ma yaqaana marka inuu dhaho salmaankii salmaan hooyadii wiilkeeda ahayd faqultu waxaa idhi markuu eh, wiilka xudayfasaa'i ana waxaa idhi war yaa xudayfata ibna um xudayfa <laughs> xudayfihii ahaayo xudayfydi wiilkeedii ahayo aalatantahiyanna xudayfu axaadiian waa joojino waa joojin aw la aktubanna ama waxaan waraaq u diraya dhambaal iyo fariin fiika fii shanika ilaa cumaradu <laughs> ama cumar baan dhihi xudayf waa laga fariisan laya waa naqdaa cumar boqoraa ka soo horaysa xudayfu waa saaxibu sir rasuulilahi iyo waa inay yamaanaya socon cumar waa amiiru lmuminiin wuuna ku edin tacsiib baa u bannaan inuu ku gora cashaaku sheego joog aw la aktubana ama waxaan u qori fiika fii shanika inaad igu xadgudubtay ijaa'ifaysay codad ii qaaday shacabka iga horkeentay iyo weliba axaadiitan iska horkeenayso dadka qaarkii ilaa cumara wuxuu yii marka abu falamaa khawaftu markaan ku cabsiiyey oon ku hanjaday bicumara tarakani waa iga dhaqaaqay zacli waa cararay bu ah, markaa idhi cumar baan wara u qorayaa xudayfo halkaasu ka baxay rag waleeya kala dambeeyaan weye falama khawaftu markaan ku cabsay bicumara tarakanii waa iga tegey waqad qaala rasuullah axaadiistii uu ka hadlay salmaan buu hadda fasirhayaa waqad qaala rasuulka wuxuu yidhi min waladi aadama ana yani ana anugu nabi maxamada min waladi aadama aadam carruurtiisa baan ka mid ah yani bashar baan ahay inama ana bashar bashar baan ahay min waladi aadama ana carruurtii aadam baan ka mid ahay anugu fa ayumaa cabdin addoon alla addoonkii oo min ummati ummaddeeda ka mida lacantu aan lacnado lacanatan lacnad aw sababtu ama aan caayo sabatan cay fii ayri kunyihi asagoo xilligiisi la gaadha yani asagoo mudanin wey ruuxii aan lacnado lacnadausan mudanin ama aan caayo caayousan mudanayn ayib fajcalha allow ka dhig buu nabigu yidhi calayhi dushiisa ruuxa aan lacnaday ama aan caayey salaatan maxaas allooga dhig umsalm mise caaisha ruuxuu nabigu ku sal fi saxiix gacanteeda allaha gooyey maalin Eh, qaabuu nabigu u sarabin wax u qabatay buu gacmaha allah kaa goy alaabtii dhigtay gacantayda marka fiirisay haweenaydii waxay sugaysaa gacantu meesha ka duulaysa ma halkaasa ka gudoontaa ma farahan baa gu'i doona mise intan baa la gumidi doonaa nabigu wuxuu maxaad u istaagtay waxay tahay nabi waxaan dhowrayaa meesha gacantii aad habarta ka go'ayso nabi wuxuu yidhi meedan ogeyn kaanfi saxiix muslim meedan ogeyn ilaahay inaan sharad la galay oo ah ilaahu ruux bani aadamaan ahay oo waan xanaaqi marna waan fari haddii ay dhacdo ruux inaan habaaro ama aan lacnado aan mudnayn ilaahu naxariis iyo dambi dhaaf iyo makfir oga dhig idan fadhigaas anay rabbigi noo yeella waxbaa cabsanidhi lacnadan haddaad mudatay haddii kaleba socaalay halka ka baxa marka wuxuu nabi maxad sal l slam axaadiidu qole ku canaantay oo xilli cara ku soo baxday yuu xudayfa caam ka dhigahayaa haddaan kala hadlayna waa dili waka ii handabay ii hanjabay cumar maadan ku cabsanya u carar warkaasu marka salmaan meesha la taagan yahay تفضل يا شيخ فأيmaa cabdin adoonkii oo min ummati ummadayda ka miduhu lacantu ilaahu aan lacnado lacanatan lacnad aw sababta ama aan cayo aw subatan fii hayri kunhihi yani fii hayri waqtihi fajcalha allow ka dhig calayhi cala alcabdi salaata naxariis iyo dembidhaaf iyo ammaan allow oga dhig xadiidka marka masaa'il baa ku jira kow midda koobaad طacnu صaxaaba bacdun fii bacdin aw kalaamu صaxaaba bacdun fii bacdin la qaban mahayo biijmaci اlmuslimiin saxaabadu waa dad ahlu khayr oo wanaagsan waana bashar ayagu hadday wax kala tabtaan ama iscaayaan ama isku dhacaan dacnigooda ay isdureen waxba laga soo qaadi maayo nin kasta ijtihaadkiisa ra'yigiisiba halkaa mariyey waana ahlu khayr lamana xujaysan karo saxaabigan laguma duri karo wax lagagama sheegi karo ijmacana waxaa soo gora alxaafid ibn cabdilbar fi kitaabi jaamic bayan alcilmi iyo hayrkiina kusoo gori qaybta labaad waxaa kaloo ku jira xadiidka in ijtihaadka saxaabiga ka kale uusan xujo ku ahayn salmaan wuxuu u arkay axaadiidta nabi maxamed uu ka wariyey inay tahay calaa cumuumiha in la sheegana ay bannaan tahay ummadina la nasriyo la gaadhsiiyo uuna gaadhsiiyo salmaan wuxuu u arkaayey xilligan in la xudayfa waa laga qabanaya aaniyan faacilkan waxaa laga qabanaya nabig sal slam bashar ha ahaada laakiin waa macsuum fi risaala wa fii tabliiqi risaala hadduu khaldamo sakatiye ama khada sahiira ka dhaco iyo khayrkiiba ka dhacana laa yuqaru calay lagu sugi maayo ilahay baa kala hadli waa la qaban nabi maxamed sa hayeelin baa lih cafa allaahu canka lima adinta lahu cabasha watawalla waa laga qaba lowlaa kitaaban min la sabaqa lamasakum fima akhadtum fiihi cadaaban cadiim idan xataa nabigu hadduu sakatiyo waa bashar ama qaldamo waa la sixi ilahay baa daba taagan laakiin aduu maanta dhex fadhiisata cidna ku sixi saa in qaalada ku taagaysa loo qumanta ku dhiman laakiin nabigu waa laga saxaayey ayib aaniyan nabigu xanaaq wixii kaga soo baxay ilaahay bu beri wuxuu ummadda ayadaa wixi xanaaq aan ku dhahay dembi dhaaf oo ka dhig naxariis bay ka mid tahay intaas masail baa ku jirta ayib xadaana ibna abi shayba abu qaala saaxib اlmusanaf qaala xadaana yaxya bnu ciisa ibn cabdiraxmaan abu zakariya waa saduuqun rumiya bitashayuc can alacmash sulaymaan ibni mihraan can xabiib ibn abi haabit waa iqa xaafid rijaaja ila anahu yudalis wayursil can saciid bni jubayr min iqaati الtaabiciin can ibni cabaasin qaala qaala cumaru cumar wuxuu yidhi akhrijuu bina ina soo saara ina keena ilaa ardi qowmina tolkaana waddankiisa aan tagna yani quraysh meelay degi jirta bal aan gaadhina keen akhrijuu bina ina soo saara ilaa ardi qowmina tolkeen dhulkiisa inoo soo saara fakharajna waanu baxnay ibn cabaas iyo keyrkiiba fakuntu waxaan ahaa bui ana aniga ibn cabaas ah iyo wa ubay ibnu kacab fii mu'ahar الnaasi dadka meelaha u dambaysaan ahayn bui ciidankii baxay ee dhaqaaqay dadka u dambeeyaan ku jiray bu aniga ibn cabaas iyo ubay ibnu kacab aqra'u الnaasi biاlqur'an fahaajad waxaa kacday saxaabatun darur baa kacday daruur baa kacday dabayl badanna kiciso hayajaanku markay daruurtii soo kacso xaggana ay dabayl iyo duufaan kiciso ayb oo boodh iyo habaas iyo wax kiciso wey fahaajad waxaa kacday saxaabatun daruur baa kacday faqaala ubay ubay bnu kacab baa wuxuu yidhi allaahuma srif allow nagadu cannaa annaga agaha dhibkeeda ilahu nagadu waana u dambaynaa hadde markaa ibnu cabbaas iyo ubay meesha u dambaysa socdaan cumar iyo ciidanka waa horeeyaan ubayna kaana mustajaabu dacwa ubayina wuxuu ahaa wuxuu rabbi weydiisto horaa laga feermayn jira ayib marbu wuxuu yidhi markii xanuunaha iyo maradka iyo qandhooyinka ajirka badanabu ku sheega u ogaaday uu ilaahay waxaan ku weydiistay qandho aan jamaacada iga reebin xajna iga reebin jahaanna iga reebin inaad igu sidayso idan jihaad haddii la gelaya safka hore waan geli salaada jamaacadeeda xajka danahaygaa kale ee waaweyn acmaasha waaweyn qandhaha iga reebin laakiin ajirna layga qoro ila ugu sidaa buuri xagganna ajir iga socdo laakiin hawlaha weyna iga reebayn qandhadii waa lagu sidaay hadii kale marka la salaamo waa lagu guban jiray maxaa kugu dhacmay qaniisada maanta see wax kaa yahay ka soc ha lagu waa hawlo horreeye wey dahabi wuxuu leey waagii dambe waxay ta'hiirisay dabeecadiisi oo xoogu kulayl badan buu yeeshay oo xanaaq badan lamogta xanuunku hadduu kugu daaho dabeecadu uu bedelaya dulqaadkaada yaraan indhaha taayi xanaaqa kaasoo horeey safta soo rogan durba ayib sida markaad gaajaysantaoo kale markay baahida ku hayso maanta adoon qadin nin lama lagii baa galay ayib adoo saaka qudaci kugu xuman maantan aan qadin nin xoog kugu buuqa ama talefon soo dira malgii baa galay marka waa xiliyahaasoo kale wey marka saxaabiga wuxuu aha mustajaaba dacwa idan daruurtii kacday iyo duufaantii ubayi iyo ibni cabaas waa la gari cumar iyo kuwa kale dhasha dhigatay fiir wax ka dhaca meesha allahuma srif cana aadaha allow naga dug falaxyaqnaahum waan ka daba tagnay haddaan ahay ibn cabaas iyo ubay baanu ka daba tagnay waqad ibtallat iyadoo qoysay ay qoyday rixaaluhum raradoy baa qoday ibtallat baa idin qoran mise mise ibtala baa idin qoran taasaa fiicanta aniga waxaa ii qoran ibtala baa ii qoran baabaa ii qoran khalad wey aniga kayo kale waxaa haysta yaa haysta kanoo kale maxaa kuu qoraysmaan ibtalab ibtalab baa fiican ibtalab ay qoyday rixaaluhum raradoodii awrtay wateen iyo gaadiidkoodii iyo koori dhan baa ka qoyay xoguu daruurta ku dhufatay waana ciidan wada socdo wada faqaaluu waxay dhaheen markaan u tagnay inagoo kabiil nagu qoyanoo fiican baan u tagnay oo meesha laiskugu tegey iyo nimankanoo daruurta ay qoysay faqaaluu waxay dhaheen maa asaabakum idama asiibin miyaa aladii asaabanaa wixi annagu nagu dhacay waa daruurtii nagu qayladay ee dabaysha nagu kicisay ee wxo dhan naga qoysay xaggeed ka martay ibn cabaas iyo ubayow qultu waxaan idhi buu ihi marka haddaan ahay ibn cabaas inahu ubayi daca allaha caza wajal ilahay buu baryey an yasrifa inuu leexiyo canna annaga xagga yaga adaahaa daruurta dhibkeedii haddii ilahin waa naga leexiye warku waa cad yahay ubayna waa taqaana cumar waxbaas qarinayni faqaala cumar wuxuu idhi alaa dacawtum maxaad u baryi weydeen lanaa annaga macakum macina maxaad nagu daro ilaahu annaga iyo cumarba ka leex maatiraada waa cabaashaad idinku isku leexisee ayib sheekh wuxuu daciif lakin waa xasan aarku aarku waa xasan maxaa yeele lianna lahu ariiqan aakhar aw ariiqan ukhra cinda طabarani fi الducaa sagaal boqol sideetan iyo shan min ariiqi sulaymaan ibn caliy ibn cabdillah ibn cabaas ariiqa labaad buu leeyahay ariiqana tadliiska xabiib iyo maxaanku dhahday dacfiga yaxya ibnu ciisa mooyeen wax badan kuma sii jiro saa darteed dariiq kale hadduu helay marka xasan wey ama waa saxiiba insha allahu tacala asrka sagaal boqol sideetan iyo shan kitaab ducaa cinda طabarani baab اlkhuruuj ila daycati wuxuu baab yahay in loo bixi karo ma guurtadaada hantida adayca waa hantida beeraha oo dholalka aad leedahay in la tegi karo oon wax dhiba lahayn xadaثna mucaad ibn fadaalة الزهrاني min kibaar shuyuukh الbukhaarي qaala xadaثna hishaam ibn cabdlah adastawai ibn abi cabdillah adastawaa'i can yaxya waa nin iqa xaafida weeye can yaxya bn abi kaiir iqaة habt xaafid can abi salamةa ibn cabdiraxmaan الzuhri qaala ataytu aba saciidin اkhudri baan imid ataytu waxaan u imid aba saciidin اkhudri wa kaana lii wuxuu ii ahaa sadiiqan saaxiib baan ahayn abi salma oo min kibaar الtaabiciin wey waa nin muqri ummadda qur'aanka beri jiro aad u qiimo badan buu ahaa ayib marka wuxuu ihi saxaabiganna saaxiib baanu ahay faqultu waxaan idhi buri alaa takhruju bina miyadana saarayna abi saciidow aan ilaa anakli timirta timirta maynu aadno maanta beerihi maynu booqanno fakharaja abu saciid waa baxay wa calayhi dushiisa waxaa ahaa khamiisatun mara weyn khamiisadu waa maro weyn oo birdhimo leh diilima gudban bay leedahay guii targaalkaa bay ogtaa ama guii ay xidhan jireen mxu ah ii sheeg goyii laga xidhan jiray ii shabeellada dhexe aad looga xidhan jiray shabella hoose iyo ee adkaa soo garan maysaan muxuu magaciis m alindimi waa magaciis go'aasaan rabaa kaasay u egtahay wa calayhi khamiisa waa mara markaa birdhima leh iyo diilimo gudban leh oo bara waaweyn oo lahu liabi saciid ayib idan muxuu sheekhu ka qaatay in asagoo ninku zaahida oo ahlu khayra uu beetiisa gaari karo diiniisa ka hordooni karo xoogou meesha xoogou yaanyada iyo meesha ay ku taallo tamaandhadu uu ka soo guran karo wax dhib aysan lahayn batun soo saaran karo oon tagsi waxba u baahan hadduu dabo ayb in kawaanaha laga soo adeegi lahay hada magaalaynu joognaay arotinti la kale in kawaanka oog rubc laga soo goyn karo ayib hawlahaaso dhan waxay u khuduucayaan curfiga hawlaha noocaasa waxay u khuduucayaan curfiga curfigeenna hadduu yahay hawlaha aysan dhib lahayn dhib malaha waa khayr hadday muru'ajab iyo foolxumo tahay fii curfina loo bixi maayo warkaas waa in la ogaado wey yani caraabtu waxay la gaadhay yani ninku loo yaqaana alcizi bin abdisalaam iyo ardaygiisii imdakilciid iyo qaraafiba saddexdab waxay la gaadhay inay dhahaan xilliga nebi maxad sal ly slam ruuxa in loo istaaga ma bannaanayn nabiguna waa ka hadla ummadduna waa diiday man axaba an yatamasal lahu rijaal falyatabawa maqcadahu min anar xadidkii mucaawiya ibn abi sufyaan ayib iyo hayrkiiba laakiin waxay leeyiin maanta ruuxa muslimka in loo istaaga waajib wey waa goorma waxaynu curfigu waa isbedelay ninka markuu soo gala dada istaagin uba xanaaqiba wuxuu u inaad xumaynayso hebel ima xormeeyo codod buu ii qabaa wuu ibahdilaa inaba xaqa iga mariyo hebel baa ii muxuu la fadhiyaa idan isbax wanaagsan barida meeshaas nimankaas qiil bay u saareen waxay dhaheen waa mar hadduu muqaadaca iyo kala dhimasho iyo dhib uu keenahayo istaaggu waa in la booday kor loo boodo ayib idan laakiin waxaan leenahay midda ayada curfigu wuxuu wax ka qabtaa meesha nas usan jirin nas baa diiday midda ayada ah curfigu wuxuu shaqeeyaa markuu nas usan jirin sheekh curfigii caadadu waa muxakama maa lam tukhaalif الsharc waqad khaalafat الsharca fi hada almawdic la yeeli maayo ayib xadaثna <clears throat> mxamed بن سلام الbikndi qاala أkhbarna mحamed بن فضayl بن غزوان ثiqة صaduq caarif ila أnahu rumiya bالتashayuc can muغيiرaةa ibn miqsm الضbi muغيira haddaad maqasho fi hada طبقa huwa ibn miqsm wey marba dabaqadan dhaco muغiiran lagu yidhahdo huwa muغيiرaةa ibn miqsm الضbi min ثiqaati التaaبiciin can umi muسى umi muسى in badan baynu soo maray waa sariya uu qabi jiray sayidina cali waad soo marteen xadiiثha mustaqiim gabadh aad wanagsan wey qaala waxay tihi samictu caliya ninkeedi wey samictu caliyan cali baan maqlayo salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxba kama jiraan in badan baynu ka soo hadlay samictu caliyan radi allahu tacala canhu warkaa taagnaada amara الnabiya yaquul asagoo le amara الnabiyu nabiga umadda wuxuu amray cabdulahi bn mascuud buu amray an yascada inuu fuulo koro shajaratan geed geed meel ku yaala nabig wuxuu yihi cabdulaahi oo fuul oo ruma iga soo go wa fii riwaayatin timir buu nabiga oga diray fayaatiihi inuu oga keeno minha min ashajarati bishayin nabigu cabdulahi eh, eh, mascuud bu wuxuu yidhi geedka intaad fusho iiga soo go laan timireed iiga soo go ama timir ba iiga soo go fanadara <clears throat> waxay eegeen asxaabu asxaabta nebi maxamed baa fiiriyey ilaa saaqi cabdilahi cabdilahi dhudhunkiisi dhudhunkiisii bay fiiriyeen yani kubkiisi bay eegeen fadaxikuu waa qosdeen saxaabadii min xumuushati saaqayhi dhudhumo dhuubnidiisay ku qosdeen nin dhudhumo dhuuban buu ah oon kub weynayn ragna waa kaftam hayaa moogta markuu meeshu ful war cabdulahi minjoo dhudhuumana rag baa qosday ayib <laughs> min xumuushati saaqayhi faqaala rasul wuxu uhi ma tadxakuuna maxaad kaga qoslaysaan ayib larijlu cabdilaahi cabdilaahi lugtiisa ayaa afqalu ka culus fi lmiisaani miisaanka qiyaamo min uxudin buurta uxud cabdillahi mascuud mujintiisa dhuuman ama dhudhunkiisa dhuuman ama kubkiisa dhuuman inaad ku qoslaysaan ballamkila aakharo miisaanka marka la saaro buurtaa dhan uxid arta intaa leeg madiine ka weyn idaa ka culus idan cuwaysku wuxuu ka imanaya xagga iimaanka culaysku maaha anaa feero weyn jiin baan dhigtaa alimiintaan aqaanaa intaasaan tuuraya gacanta markaan tuuro boqol iyo labaatan kilo warkaa ma hawshu culaysku waa hawl miisaameed wey alaab kale wey macno kalaa meesha ku jira ayib iimaan iyo camal saalixa culaysku xaggiisa ka socdaa ee feero kusni kama socoto rag badan baa cidna ka feero kusnayn ayib baabu lmuslim miraa'atu akhiih wuxuu baab yahay muslimku ruuxa kale waalkii a ah, maraad buu u yahay ayib xadaثna isbq ibn اfarج ibn saciid alأmawi ثiqaة xaafiظ qaala akhbarani ibn wahb cabdulahi ibn wahb alqurashi asalkiisu nin barbari ahaa waa barbari reer reer murtani maqrib ah waa barbari bu ahaa cajami bu ahaa ayib laakiin quraysh bay xoraysay waa mawla quraysh cabdullahi ibn wahb alqurashi cimrigiiso dhan saddex buu u qaybin jiray ima inuu xaj joogo inuu safka hore ku jiro inuu macallin iyo xadiis yeedhina intaas u dhexeey qasama cumrahu aثلاثa ثuluثa fi الribaaط wa ثuluثa fi اlxaj wa ثuluثun fi الtacliim nin la yaqaanu ah afar lix boqol iyo toban xadiis buu ku lehay sunan keligood isaga lix boqol iyo dhowr iyo toban xadiis buu fi kutub sunan arbaca ku lehay iska dax kalabe ayib nin culus wey wuxuuna ahaa min kibaari talaamiidati malik bn anas ardada waaweyn weliba ninka ugu jeclay ardiisu ah cala iطlaaq maalik ninka ugu jecla ardiisa wey cabdullah bn wahab alqurashi qaala wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii warmay khaalid ibni xumayd laa ba'sa bihi can khaalid bni yaziid lam yakun bihi ba's abulhaytam can sulaymaan ibni raashid albasri maqbuul can cabdilaahi ibni abi raafic alxadrami iqa can abi hurayrata qaala almuminu ruuxa muminka ah mir'aatu akhiihi waalkii muraayadiisa wey muminku muminka kale muraayad buu u yahay muraayad maxaa lagu yaqaanaa dhalxantaad iskaga qaadi saxarkaad iskaga qaadi rumeeg kugu jabaad iskaga qaadi garhkaad ku hagaajisan koofiyadaad ku toosisan wax kasta soomaalida waxay odhan jireen waagi hore ama biladay hayso ama bahdaa la joog xidha ama bahdaa la joog oo reerkaada joog walaashaa iyo eedadaa iyo hooyadaa iyo xaaskaada sidaa dheh shaarka xag tooji qamiiska waxee kan maanta kugu iska siib ayagaa ku feeranaya adoo dhan baa lagu feeranaya dhan hooyaa kaa laacay dhan habaryar baa kaa laacay dhan gabadhaadii dhan xaaskaadii ayagaa ku toosinaya bahdaa haddaad weydo soomada maalcilaa joogto maraayad biladay hayso imaa inaad bahdaa la joogto iyo imaa inaad haysato biladaya dhehen biladaya yani baalka yaraa ee garagarta ahaa ee waag hore la haysan jiray ee gabdhuhu ay tafta ku xihan jireen waad garanaysaan biladaya la yidhahda kaas ayib ama midka hayse dheh soomaalidu ama reerkiina dhex joogo hadda mar nabi xu sal slam ruuxa muslimka ah walaalihii o dhan baa bah u ah ayagaa mirayd u ah idan mirayd waa maxay wanaag mayen wax xumaana malaha mirayddu wuxuun kaa tosi waxbay kaa hagaajin waxba kugu been mayso saa dartee ruuxa muslimkaa ah, inuu wax kuu tara mooyeen waa waxba ku yeelin say miraayaddu inay wax kaa saxda mooyeen saxba ku yeelayn tashbiihaasa fiican ba mesha ku jira almumin mir'aatu akhiihi waa waalkii miraayadiisi weye ama biladayhiisi idaa ra'aa hadduu arko fiihi fi lmumini cayban aslaxahu waalka haddaad ceeb iyo dhaliil iyo xumaan ku aragto ka toosi ka hagaaji waxba iqraha geynin oo adduunka kusii daynin makrafoon ha u qaadanin hadda caayadeyn waxba ka sheegin aayar ka sax ka toosi soo walaalkaa maa muslima ayib xasan اlisnaad xadaana ibraahim ibnu xamza qaala xadaana ibrahim ibn xamza abu isxaaq abu isxaaq waa iqatun habt qaala xadaana ibn abi xaazim man huwa ibn abi xaazim man huwa sharif cabdاlcaziiz baarak allah fiik cabdاlcaziiz ibn abi xaazim halkan hadduu dhacan ku cabdاlcaziiz wey sharif mar dambe warkaa lagaa yeeli maayo can kaiir ibn zayd alأslami abu maxamed almadani saduq yukhdi can اlwaliid ibn rabax addawsi saalix اlxadiiث can abi hurayrata can nabiyi qaala almuminu ruuxa muminka miraatu akhiihi waa walaalkii miraayadiisii waalmu'minu mu'minka kalena lmumini waa muslimka kale walaalkii walaala tihiin maraayad baa u tahay dhibaa u keeni yakufu wuxuu u reebaa calayhi dushiisa daycatahu baylahdiisa baylahda walaalka muslim dhan celceliso wey caruurtiisa fakaray soo qabo xoolihiisa dhumahaya soo qabo gurigiisa la dhacaya celi yacni wax kastoo ruuxa muslimkaa dhib ku awaanan ah celiso yakufu wuxuu u reebaa u celceliyaa weeye calayhi cala lmuslimi daycatahu baylahdiisa ila ruuxuu mogta ciidan badan ma dhib badan baa ku iman kara waa inaad ciidan u noqoto wayaxuuduhu waa waardiyeeyaa min waraa'i gadaal xaggana waad ka waardiyin kor waxa ku soo heelow iska ilaali dhibkaasaa soo socda ogow waxaasaa la sheegay la soco yacni wixii dhibay ku aadanna waad ka waardiyeyn baylahdiisa meelaha kale dadasa waad ururinaysa wayaxuuduhu waa waardiyeeya waa ka kooba wey waa ka ilaaliyaa min waraa'i xagga dambe dhabarkana dhabar iyo waxaaso dhan bu ka difaacahaya idan almuminu lilmumini kalbunyaani yashudu bacdu bacdan xadika abi musa alashcari fi صaxiixayn baa yaa macnaha tilmaamaya hada biاllahi atowfiiq